lakabka ah ee madow ee dhagaxa madow ah ee magaalada madiina barigeeda iyo galbeedkeeda ku yaalla xara sharqiya xara qarbiya la kala yidhaahdaa lugtana ma qabato marka dhul noocaas kala a weeyaan oo magaalada madiine barigeeda iyo galbeedkeeda ku kala yaalla xaradaasaa nebiga la socday buu yidhi sala allahu alayhi waalih wasalam waxaa na soo qaabilay anigiiyo nebigii axadun qof baana soo qaabilay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa abaadar abaadarow nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa abidar la hadlay qultu waxaan iri buu yidhi anoo nebiga u ajiibaya labayka yaa rasuul allah ku maqlayo kuu hoggaansame rasuulkii allow faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yasurunii ifarax gelin mayso anna cindii inay aniga agtayda ahaato hanti iyo xoolo midla maa uxudin haada buurtan uxud eed arkayso oo dahaban hanti ah oo dahaba ah macnihi buurtan uxud wax la eg oo dahaba ah inaan anigu leeyahay ifarax gelin mayso oo haddaan yeeshana tamdi inay idhaafto calaa alaaati ayaamin saddex maalmood gudahooda wa cindii iyadoo agtayda minhu dahabkii wax ka mid ahi uu yahay dinaarun dinaar yahay saddex maalmood buurta uxud oo dahaba inaan yeesho inaan hortoo yeesho buurta uxud oo dahaba ima farax gelinayso haddii aan yeeshana inay saddex maalmood isoo marto oo weli dinaar iiga sii yaallo ma dhici karaysa weeye ilaa shay-un inuu iiga yaallo mooye arsuduhu lidaynin aan dib ugu dhigayo lidaynin la igu leeya inaan isaga gudo ilaa an aquula inaan dhaha mooye oon sameeyo mooye bihi xoolihii haakada sidaa weeyaan ilaa an aquula inaan dhaha oo aan sameeyo mooye fii cibaad illah haakada wahaakada wahaakada lafdigii kala oranaya horay iyo midig iyo bidix buu nebiga gacmihiisa u kala firdhiyo waxa weeyaan buurta uxud oo dahaba hadday aan yeesho horta ima farax gelinayso laakiin haddaaban yeeshaba sidaasaan u firdhin lahaa addoommada ilaahay baan sidaa wada siin lahaa horay iyo gadaal iyo bidix iyo midig intaba ayaan saa ugu firdhin lahaa dadka qof allaali kii weydiisay kaananay weydiisaninba ilaa an aquula inaan dhaha mooye macnaa afcala weeyaan aquuladaasina fii cibaadi illaahi addoommada alle haakada wahaakada wahaakada yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa leeyahayna can yamiinihi midigtiisu gacmihiisii u sayray wa can shimaalihi bidixdiisa wa amaamihi iyo sidaa min khalfihi iyo gadaashiisaba uma saara dabadeed nebigu waa soconnay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo anigii abudir baa dhahaya faqaala nebigii baa haddana ku celiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadal kale abidar buu la hadlayaa wuxuu ku yidhi ina alakariina kuwa xoolaha badan adduunyadii hum اlaqaluuna waa kuwa ugu yar weeye yowma alqiyaamati darajo ahaan iyo mansib ahaan iyo wax walba kuwa ugu yar weeyaan macnaa qof walba qofka kale intuu ka hanti badan yahay waa ka yar yahay weeye yowma alqiyaamati ilaa man qof mooye marka qof baanan laakiin isagu hanti ilaahay uu siiyey xagga horena tegaya hadhowna oo wa'ayo ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada qofka xoolihiisiiy hantidiisa ilaahay uu siiyey sidaa u firdhiyey oo addoommada ilaahaysii siiyey mooye can yamiinihi wa can shimaalihi wa min khalfih wa qaliilu maahum addoon intuu ilaahay xoolo siiyey haddana sidaa u faraqayo addoommada ilaahay sidaa ugu faraqaya wa qaliilu maahum waxaa yar addoommo noocaasa ah in la helo uma qaala dabadeed lii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii yidhi makaanak laa tabrax xataa aatiika halkaaga joog abidarow meeshaada ha ka dhaqaaqin laa tabrax ha ka dhaqaaqin xataa aatiika ilaa aan kaaga imaado uma inطalaqaa nebigu waa baxay fii sawaadi leyli habeen bay ahayde mugdigii iyo gudcurkii habeenkiibuu iiga dhaqaaqay xataa tawaaraa ilaa uu iga qarsoomay nebiga calayh salaatu wasalaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qadaa'u lxaaju aaday abidarna meeshaada joog baa lagu yidhi amarka nebiga inuu qaato weeyaan wuu qaadanayaa shaki male laakiin meeshan xaalad baa la soo gudboonaatay abidar xaaladdu maxay tahay wuxuu yidhi fasamictu meeshii anigoo fadhiyo amarkii sidii u qaatay ayaan waxaan maqlay sawtan cod qad irtafaca sare noqday macnaha waa maxay meeshii aan fadhiyey baan cod maqlay codkii waa sii qaylinaya waa sii qaylinaya waa sii dhawaaqi waa sii weynaanaya fatakhawaftu markaasaan meeshan aniga nebigun baan ku ogaa fatakhawaftu waxaan ka cabsaday an yakuuna axadun inuu noqdo qof carada u soo banbaxay lilnabiyi sal allahu calayh waalih wasalam qof nebiga la dagaalamaya inuu yahay faaradtu markaasaan waxaan damcay buu yidhi an aatiya inaan u tago waa hinqaday laakiin maxaa i haddana i reebay fadakartu waxaan xasuustay qowluhu nebiga hadalkiisii uu yidhi laa tabrax ha dhaqaaqin xataa aatiika ilaan anigu ahaada mid kaaga imaada amarkii nebiga calayh salaatu wasalaam dib ii celiyey marka falam abrax buu yidhi maanan ka dhaqaaqin xataa aataanii ilaa nebigu ii yimid faqultu markaasaan u sheegay wixii ila soo gudboonaado waxaan ku idhi laqad samictu waxaan maqlay sawtan cod baan maqlay takhawaftu minhu aad iyo cabsigeliyey aad iyo aad ii cabsigeliyey ayaan maqlay marka haddii aan maqlayna marka waxaan xusuustay fadakartu lahu wixii baan u sheegay oo ah inaan damca inaan soo dhaqaaqo kadibna ereygiisii inaan xusuustay amarka ahaa amarkii haddana inaan qaaton meeshaydii iska fadhiistay faqaala nebiga wuxuu igu yidhi wahal samicta oo codka adiguna ma maqashay qultu waxaan idhi nacam haa rasuulka allah waa maqlay qaala codku wuxuu ahaa waa kana dhegayso qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam daaka jibriilun wuusan arkin mooye codkiisuu maqlay daaka jibriilun kaasi wuxuu ahaa jibriil jibriil oo ataanii ii yimid faqaala markaasuu wuxuu igu yidhi man maata min ummatika laa yushriku biاllahi shayئa dakhala اljanna jibriil waa yimid muxuu la yimid jibriil ma qur'aan buu ahaa maya xadiidkanuu ahaa idan waxay daliil u tahay sunnada nebigu calayh salaatu wasalaam wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa sida qur'aanka nebiga lagula soo dego ee jibriil loogu soo dirayey baa sunnadana loogu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ula yimaado jibriil baa nebiga u yimid salawaatu ullah wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi man maata qofka dhinta oo min ummatika ummadaada ka mida kaasoo laa yushrik aan la wadaajinaynin billaahi alle shay-an waxba aan la wadaajinaynin qof allaaliyo qofkii dhintay ummadaada ka mid ah ee aanan ilaahay waxba la wadaajinaynin dakhala aljanna macnuu waa maxa waa inuu mu'min muwaxida yahay dakhala aljannata jannadu gelayaa qultu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weydiiyey jibriil oo wuxuu ku yidhi wain zanaa wain saraq oo hadduu zinaysta ka waran oo waxado qaala wuxuu yidhi wain zanaa wain saraq ha zinaysto oo waxaxado hadduu doono macnuhu waa maxay qofkan mu'minka ah jannada mid weeyaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala iska dhaafo wa fadl اllahi caiim iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala intuu naarta geeyo naarta looga soo gudo kadibna jannada uu ku dambeeyo markaa kadibna uu jannada ku dambeeyo iyana saasna way dhici karaysaa marka oo labadu waa fadli ilaahay weeyaan laakiin macnuhu waa maxay qof mu'min ah oon ilaahay u shirki yeelaynin subxaanahu wa tacaala naarta kuma waarayo qof mu'min ah oo muwaxid ah oo tawxiidkiisu wanaagsan yahay naar ku waari maayo inaba ha yaraatee ama marka horeba la gelinin ama inta la geliyo oo dembigiisii looga soo gooyo kadibna jannada ha ku dambeeyo maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid kale ayuu noogu tilmaamay aad iyo aad u tiro badan xadiidkan lafdi kaluu ku soo arooray abidar uu leeyahay nebigu calayhi salatu wasalaam waa iga dhaqaaqay oo beer buu galay kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadii uu ka sheekaynayo mar wuxuu leeyahay nebigu alayh salaat salaam waa hurday oo waa soo kacay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam jibriil baa ii yimid oo sidaasuu ii sheegay markaasaan ku idhi wain zanaa wain saraqoo rasuulka alloma jannadu gelaya wain zanaa wain saraq sidii su-aashii uu jibriil weydiiyey nebiga calayh salaatu wasalaam oo kale ayaa abidarna nebiga weydiinaya salawaatu ullah wasalaamu caleyh horeyna nebiga calayh salaatu wasalaam baa u weydiiyey jibriil nebiga alayh salaat slaam isla jawaabtiibuu ugu celiyo isagoo dhahaya wain zanaa wain sara wain zanaa wain sara qaala wain zanaa wain sara ha xado tuugna ha noqdo hana zinaysta hadduu doono abidar saddex mar markuu ku celiyo nebigu calayh salaatu wasalaam markii saddexaad wuxuu ku yidhi raima anf abidar raqma anf abidar abidar sandullihiisiibuu jannada ku gelayaa macnaha hmm, saasaa lagu yidhi whada mutafaq calayhi whada lafظ اlbukhaariy وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi low kaana lii mila uxudin dahaba low kaana lii haddii aniga ii sugnaan lahayd dahab dhan mila uxudin buurta uxud oo dahaban ah lasaranii an laa tamura waxaa i farax gelin lahayd an laa tamura inaynan isoo marin calى ثalaaثaةi layaalin saddex habeen wa cindii iyadoo agtaydana minhu shayun wax ay ka yaalaan waxa ay farax gelin lahayd inaysan isoo marin saddex maalmood oo weli agtayda wax ka sii yaallo taa ima farax gelinaysa macnihi laakiin waxa ay farax gelinaya intay saddex maalmood isoo marto inaan kulligiiba ka wada takhalluso ilaa shay-un inuu yaallo mooyaane xoogaa arsuduhu aan dib ugu dhigayo lidaynin dayn la igu leeyahay muttafaqu calayh wcanhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi unduruu fiiriya ilaa man huwa asfala minkum dadka idinka hooseeya dhowra walaa tanduruu ha fiirinoo ha dhowrina ilaa man qof huwa fowqakum korkiinna ah macnaha loola jeeda waa maxay macnaha loola jeeda waa macno aad u weyn iimaan la'aan iyo qanaaca iyo qofkii oo hanqaltaagaya haddaad aragto waa qof xadiidkan isaga uu dhinac maray oo waa maxay haddaad naftaada wax saluugtid oo aad si u malaysa inay wax kaaga maqan yihiin inta kaa hoosaysa dib u fiiri aad lixaadkaagii baad qabtaa waad socotaa qolaa maanta waxay leedahay oy tamaninaysaa ilaahay mar hadduu i fadhiisin lahaa haddaan soo fadhiisan lahaa nicmo weyn bay ii ahaan lahayd adiguna waaba ordaysaaba qolaa maanta miyirkiiba beeshayba adiguna maankaagiibaad qabtaa oo inay dhar qabaan iyo inay qaawan yihiin cid ka xille iyo cid aan ku xil lahayn aan warba u hayninba adiguna miyirkaagiibaad qabtaa kuwa markaad hoos u fiiriso qof baa iska bukaan socod ah adiguna alxamdu lilah waa ordaysa waxaad cuntaad haysataa qolaan waxay cunaanba haysaninba guri baad gelaysaa qabowgii iyo kuleelkii iyo wax walba ad cawradaadii ku asturanaysa qola bannaanka jiifta markaad kuwaa aragtid alxamdu lilah baad leedahay laakiin haddaan uun weligay fiiriya dadka iga sarreeya hebel ha wallahi intaasoo bilyan buu leeya hebelna intaasoo milyan buu leeya xisaabtoodun haddaan tiriyo ka war noloshaadii baad marka adna ka quusanaysaa waxaad leedahay anigana maxaa dhacayo sidan ay ii tahay iyagana saas u yihiin sida gaaladan aynu la joogno wy mi buu ku leeyahay y mi lana maxaa yeele alqada walqadar oo dhan baa u gooye marka qofka markuu dadka ka hooseeyo dhowro wax weyn baa u kordhayo nicmo ah walidaalika markaad soo booqatid qofka xanuunsan nebigu muxuu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii cafaanii mima btalaka bih wafadalanii muxuu aha xadiidku calaa kaiiri miman khalaqa tafdiila ilaahay wax badan iga fadli intan uu abuuray jalla wacala ayaa mahad iska leh waa nicmo ilaahay weeyaan qofka caaqilka caaqilkaa ah markuu waxaasoo dhan dhowro inuu kala gooyaba maaha alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah qolad aad arkaysaa jiirkan aad guriga korontada u dhegaysid iyo bahashi iyo sunta iyo qola caabudaysa alxamdu lilah ilaahay muxuu kaaga fadilay adiga jalla wacala unduruu fiiriya ilaa man qof fiiriya huwa asfala minkum idinka idinka hooseeya walaa tanduruu ha dhowrina ilaa man qof huwa fowqakum idinka sarreeya fa huwa taa ah inaad qofka idinka hooseeyo dhowrtaan xagga caafimaadkii xagga hantidii xagga caqligii dhinac walbaba adduun oo dhanba qofka kaa hooseeya markaad fiirisid ajdaru taasaa mudan anlaa tasdaruu inaydan ku kibrin oo aydan inkirin nicmat اllahi calaykum ilahay nicmaduu idin nicmeeyey jala wacala mutafaq calayhi whada lafظu muslimi wfii riwaayati albukhaariy unduruu eh, ida nadara axadukum qofkiin hadduu arko ilaa man qof fudila calayhi isaga laga saramariyey bilmaali hantidii iyo wاlkhalqi abuuritaankii falyandur ha fiiriyo ilaa man qof huwa asfala minhu isaga ka hooseeya qofka ha fiiriyo وعنه waxaa laga warinaya abu hurير رضي الله تعالى عنه وأرضى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبga all wuxuu yihi صلوات الله وسلام عليه تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرض رواه البخاري abu hurير رضي الله تعالى عنه وأرضى xadiiثkiisa nebigu عليه الصلاaة وسلام wuxuu noogu tilmaamaya tacisa waxaa hoogay oo khasaaray cabdالdiinaari adoonka diinaarka caabuda wdirhami dirhamka qofka caabuda macnuhu waa maxay qofka ay caqliyadiisi iyo maankiisuba tahay lacag xoolo haddii lacag meesha ay ku jirto isna waa ku jira lacag ma jirto khalaas bannaanku ku dhacaya macnuhu waa maxay waxa istaajinaya fadhiisinaya waa un lacag weeyaan isagu caqliyad kale ma leh waxa uu caabudaya ee ka dambeeyaba waa lacag wey maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya shaqadii waa shaqaynaysaa saacadda ilaa saacadda salaaddii baa timid ma addoon ilaahay baad noqonaysaa mise addoon makhluuq baad noqonaysaa inan waa amar weeye wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu اddiin aqiimu الصalaaةa waaatu الzakaa inta meel ee qur'aanka lagu sheegay tiro ma leh salaaddii inaad oogtid waa waajib xilligeedii inaad tukatid waa waajib qaar baa waxay leeyihiin marka ma tukan karaya waa iska dhaafaya hadhow baan gadaal ka soo qadaynaya ama maba tukan karaya waaba iska dhaafaya salaadiiba maxaa dhacay lanna amar baana lagu siiyey risqiga inaan raadsanno oo tana ka horreysay salaadaba ka horeysay salaadaba amarkeedii aaw iyadu risqigana ilaahay baa qaybiyo haddaa meeshan isaga tagta meel kalaaba laga yaaba inuu ilaahay kaa siiyo man taraka shayan lilah cawadahu llahu khayran minhu qofka ilaahay dartii shay oga taga wax ka khayr badan buu ilahay ugu bedelaya shaqadan salaadaba kuu diidan haddaa isaga tagto mid salaadaadii xor aad u tahay baad helaysaa oo laga yaabaa inay imtixaanba tahayba tani laakiin qofka wuxuu ku dhegayaa maya salaadaydii waa ka tegayaa liajli camalkan dartii ilaahay kuu barakayn maayo ilahay agtiina addoonkaa lacagta caabudaya kama duwanid taa ciise waxaa hoogay oo khasaaray cabdu diinaar wdirhami wاlqatiifati laakiin haddaad ka dhab sheegtid in badan baan aragnay dad badan ay ku dhacday qofku hadduu ka dhab sheego oo marka ugu horaysaba u sheego yidhaahdo muslim baan ahay waa tukanaya xor baa looga dhigaya salaadiisa laakiin haddii aad aamusto aadna tiraahdo tii ilaahay baa xoogaa fududo tan baa ii daran shaqada ah hawl markaasay kugu imanaysaa taa ciise waxaa hoogay cabdu diinaari wاdirhami wاlqatiifati addoonkii marada weya qatiifadu waa marada ayaa loola jeedaa wاlkhamiisati waa la mid weeye in ucطiya minha in ucطiya haddii la siiyo radya waa qancaya haddii lacag la siiyo ama dhar la siiyo ama wax un la siiyo waa qancaya wain lam yucطa haddaanan la siininna lam yarda lafdigii kalena wuxuu ahaa sakhit oo caroonaya rawaahu اlbukhaariy wa canhu waxaa uu warinaya abu hurayra radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu sabciina min ahli الsufa laqad ra'aytu waxaan indhaha saaray sabciina abu hurayra ka mid ahaa toddobaatankan min ahli sufati ah ahli sufa ahli sufa waa rag aanan hoy kala haysanin ilaa masaajidka nebiga mooye martina u ah ummadda islaamka ee reer madiina marka rag muhaajiriin ay ahaayeen meesha isku bahaystay abu hurayra marka ka sheekeynaya oo ka mid ahaa iyaga laqad ra'aytu waan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufa la oran jiray maa minhum rajulun mid iyaga ka mida ma jiro toddobaatankaasi calayhi ridaa'un wuxuu qabaa waa go aw ima izaarun aw kisaa'un go'aal ama waa ka kore ama waa ka hoose macnihi hmm. qad rabatuu fii acnaaqihim qaydka caruurta marka loo xiro maxaa la sameyn jire wadankeenni qoortaa loogu xiri jiray waa la isdhaafin jiray qoortaa loogu xiri jiray soo ma marka sidii buu ka hadlayaa hadda wuxuu leeya waa hal mara hadduu hoosta hoose ku xirto intii koraa qaawanaanaysa hadduu korka hores aadiyana xaggii hoose qaawanaanaysa marka si uun wixii ay u noqdaan qaarkii hore iyo qaarkii dambe kuwa astura qoortaanu ka kala ridanaynay xagga dambaa laga xiranayay marka qad rabatuu way xireen fii acnaaqihim qoortooday ku xireen fa minhaa maa yabluqu nisfa saaqayn marka kor lagu xiro biniaadamkii dherarkiisii waa kala duwan yahay marada dherarkeediina waa kala duwanta fa minhaa waxaa ka mida dadka qaarkii qofay u gaaraysa maa yabluqu qofay gaarayso nisfa saaqayn dhudhummada hoose ama adimada hoose bartankii weeyaan wa minhaa maa yabluqu lkacbayn qofay xagga hoose iyo anqawyadii ama qowabkii u gaarayso marka fayajmacuhu markuu soconaya marka maxaa dhacaya hadduu tallaabada xoog u qaado ka war waa fiidmaysaa fayajmacuhu markaasuu wuxuu ku qabanayaa biyadihi gacantiisa karaahiyata an tura nicid uu nacayo an turaa in la arko cawrata cawradiisii in la arko rawahu lbukhaariy wa aya dadka sidaa u labisan wa asxaabu rasuuli illaahi sal allahu aleh ali wasalam waa dadku ilaahay u doortay inay nebigiisa la saaxiibaan ma u malaynaysaa ilaahay inuu iyaga hanti u waaye subxaana wa tacaala ma u malaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu iyaga wax ay xirtaan xitaa u waaye maya laakiin ilah agtiisa aynan qiimaba ka lahayn qof kasta oo naga mida maanta imisu dhar haystaa laa xawla walaa quwata illa billah rawaahu اlbukhaariyu wa waxaa laga warinaya abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh alih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi addunyaa addunyadani ma aragtaan sijnu lmumini muminka xabsigiisii weeyaan wa jannat اlkaafiri meeshii uu ku raaxaysanaya kaafirka weeyaan rawaahu lmuslim oo macnaha waxaa loola jeedaa qofka muminka ah adduunkan intuu joogo sijni buu ku jiraa oo macnuhu waa maxay awaamir weeyaan kulligiisaba waxaan samee waxaan ha samaynin waxaan waa kuu bannaan yahay inaad fiiriso waxaan kuuma bannaana waxaan waa cuni kartaa waxaan ma cuni kartid awaamir weyaan kaafirka laakiin waxaa damacda weya isagu dhinaca kale adduunyadan marka la dhowro ee tafsiirka macnaha xadiidka uu qaadanayo adduunyadan marka la fiiriyo qofka mu'minka ah waa sijni maxaa yeelay aakhirada marka loo dhowro waxa ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala iyo jannadii adduunka wuxuu ku jiraa sijni gaalkana adduunyada wuxuu ku jiraa janna marka loo dhowro aakhirada dambe iyo cadaabka ilaahay u diyaariya cadaab buu gelayaa ilaahay uu noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim cadaabka isagaa siduu u daran yahay ilaahay noo sheegay cadaabka marka loo fiiriyo adduunyadan uu nool yahay janno wey adduunku marka janno weeyaan addunyaa sijnu lmu'min mu'minka sijnigiisii weeyaan wa jannat lkaafir rawaahu muslimun وعن بن cmر waxaa laga wariyey radي الlه tacالى canهuma qaala wuxuu yidhi akhda rasuulu الlahi salى الlah عalيه وalih وsلم bmankibi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa aniga garabkayga qabtay cabdullaahi bni cumar ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam garabkiisii ayaa la qabtay cabdullaahi faqaala markaasaa nebigaa la hadlaya alayhi salaatu wasalaam baraarug weeyaan waa la soo jeedinaya erayga loo dhihi doono inuu xifdiyo darteeda faqaala nebigu wuxuu ku yidhi cabdulaahi iyo inta ummadda islaamka aba waa lala hadlayaa oo waxa lagu yidhi ku noqo fi dunya adduunyada markaad joogtid iyo noloshaadan adduunyada waxaad noqotaa kaannaka sidii adiga oo hariibun qof hariib ah qof hariib ahoo yimid magaalo aan magaaladiisii ahayn dad aan dadkiisii ahayn meel aan waddan aan waddankiisii ahayn qof iska musaafir ah wax uu ka garanaya aan jirin macnuhu waa maxay qofkaas siduu u aruursan yahay ee uusan hawlihiisii u kala daadsanayn ee uu mar walba doonayo inuu degdeg ku laabto qofkaa iskala dhigan maayo sidaasoo kale adduunka noqo oo waad ka sii socotaa kun fi dunyaa adduunyadaada noqo kaannaka hariibun aw caabiru sabiilin ama mid wada goynaya oo musaafir ah mid musaafir ahoo meeshuu rabayna aan gaarin wadankiisiina ka tegey ama meeshuu doonayay ee dantiisii ahaydna ka soo tegey magaaladiisiina aan gaarinoo waddo ku jira muxuu samaynaya qofka boodhin baskaagii baad haysataa diyaarad baad raacaysaa transit baad tahay meel ku tahay waad ka tegaysaa meeshii iyo magaaladaadii iyo gurigaagii iyo reerkaagii iyo caruurtaadii baad u socotaa laakiin halkanaad transit ku tahay maxaa samaynaysaa maalan waddankeennii baad tagtay soomaaliya diyaaraddan turkiga iyo dadku raacaan waad ka soo tagtay istanbul baad timid sooma waayahay waxaa laga yaabaa in hotel ay ku geeyaan jawigii iyo si loo bedelo diyaaradda wakhti kale wakhtiga baxaysa maalan kaba soo qaad hotel baa lagu geeyey waxaa lagu yidhi labiyo toban saacadood kadib diyaaraddaadii kalaa baxaysa halkaaga joog marka saacaddaa la gaara isa soo diyaari imow maxaa samaynaysaa magaalada haddaan iska gala ka war <laughs> dalxiis haddaan iska aado dowla cumaaniya iyo magaaladii iyo waxo dhan haddaan iska galo kolley diyaaraddu way iska kaysugi doontaa haddaan dhaho macquul maaha waad ordaysaa diyaaraddii baad raadsanaysaa saacado ka hor baa weliba tegaysaa labayo tobankii saacadood maxaa yeeley hadday kaa tagto tikidka waa kaa gubtay khalaas wey waxaaba dhici karta intaad reerkaagii la soo hadasho in tigid kale laguu soo diro soo maaha ama aad wadatid lacag oo marka aad goosatid tigid kale hadda marka waxaanu ka nimid transit baan nahay hal ataa cala اlinsaani xiinu min addahri lam yakun ina khalaqna اlinsaana min nuطfatin amshaajin nabtalihi fajacalnaahu istanbul baa joogtaa marka halkan wey adduunyadan transit baa tahay waa ka tegaysaa marka xilligii ilaahay kuugu talagalay tigidkaaga waa jiran yahay waana one way tigid dambana ma laha mana diidi karaysid saacaddana ma bedeli kartid malakulmowt baana wada weliba diyaaraddaad raacayso qadaadku ku soo qabanaya meeshaad aadidba magaalada ku dhuumo ama magaalada ka carar ama guri keliga gal uu ku soo qabanaya transiku hore marka diyaaraddii kuu saaraya khalaasna weeyaan adduunyadan marka waxaynu ku nahay waa transitka waa saacado waxaynu joogeenno khalaas waa ka tegaynaa qolada dhimatay aanu aasnay saacaddii baa u dhammaatay diyaaraddii bay raaceen khalaas wey annagana marka waa raacaynaa marka sidaasoo kale weeyaan caabiru sabiilka marka nebigu sheegaya waa sidaasoo kale wey wa bnu cumar wuxuu ahaa radi allahu tacaala canhuma cabdullahi bni cumar ereygaa nebiga wuxuu ka fahmay fiiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh hada fahmi الصaxaabi radi allahu taala canhum ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin yaquulu cabdullaahi wuxuu dhihi jiray ida amsayta falaa tantadir الصabax wإida asbaxta fala tantadir اlmasاء wkhud min صxatika limaradik wmin xayaatika limowtik cabdulahi wuxuu yidhi ida amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir الصabax camal saalixa aroorta hala sugin qur'aankan biraan akhrin doonaa salaada biraan tukan doonaa sadaqadan biraan baxsan doonaa ha dhihin maxaa caawaba inay nafta kaa dhacdaa dhici karta waidaa asbaxta haddaad waabariisatana falaa tantadir ilmasaa gelinka dambe ha sugin abadan subaxdaa waxaad qaban karto qabso camal allaali camalkaad qabsan karto ilaahay xaggii aad u hormarsan karto hormarso dib ha u dhigin ha sii sugin wakhud min sixatika qaada caafimaadkaaga oo ka faa'iidayso caafimaadkaaga maxaad oga faa'iidaysanaysaa limaradika xilliga aad jiranteeda waxba samayn karaynin ama xilliga aad mashquulka tahay xilliga aad firaaqada tahay ka faa'iidayso maxaa yeele xilliga mashquulka tahay waxaad dhici karaysa inaad safar tahay ood salaad aadan tukan karaynin cibaado kale aadan la iman karaynin ama xilligaa xanuunsan tahay aadan cibaado la iman karaynin intaad caafimaadka qabto ka faa'iidaysa marka wa min xayaatika noloshaada ka faa'iidayso limowtika geeridaada uga faa'iidayso oo macnuhu waa maxay intaad nooshahay acmaasha saalixa ka faa'iidayso la imow si aadan hadhow oga qoomamaynin limowtika geeridaada rawaahu اlbukhaariyu qaaluu waxay yidhahdeen fii sharxi hada alxadiidi macnaahu waxa weeyaan imaamu nawowi wuxuu yidhi culimmadu waxay dhaheen xadiidkan isagaa sharciisu waxa weeyaan laa tarkan ila اdunya adduunyadan iyada ah ha u ilanin rukuunku bimacnaa waa iilashadii weeyaan laa tarkan ha u iilanin ila adunya addunyadii oo walaa tattakhidhaa ha ka yeelanin watanan meel lagu nagaada ha ka dhiganin wadan lagu nagaado addunyadii ma aha walaa tuxadid nafsaka naftaadana ha ugu sheekaynin bituuli اlbaqaa'i fiiha nolol dheeraysi aad ku waarto noloshan addunyada ah diilo dheer iyo hoggaan dheer kusii hor socda iska ilaali adduunyadii waa maalmo yar waa saacado yar waa xilli kale wareeg ah weeyaan walaa bilictinaai biha adduunyadii oo loo qasdo walaa tatacallaq minha adduunyadan iyadaana ha ku xaggeedii bimacnaa tacalluq ha ku yeelanin oo adduunyada xaggeediina yani ha u ilanin weeyaan ila bima yatacallaqu bihi alghariib waxa uu kaga guntamaya ama uu xaggeeda uga iilanayo qofka musaafirka ah fii hayri waanihi wadankiisa meelaan ahayn lacagta xitaa iska sarifi maysid cunnada keliya intaad u baahan tahay baad ka iibsanaysaa baahidaada waxaad ka maarmi kartana waa ka maarmaysaa sidaasoo kale adduunka ha noqoto waxay baahi kuu geysi qaado laakiin waxaad ku talax tagto ku fogaatid ha ka dhiganin walaa tashtagil fiiha bima laa yashtagilu bihi walaa tashtagil ha ku hawshoonin fiiha adduunyadii gudaheeda bima laa yashtagilu bihi wuxuunan ku hawlanaynin alghariibu qofka musaafirka ah alladii kaasoo yuriidu doonaya addihaaba inuu aado ilaa ahlihi ahelkiisa inuu aado wabilahi towfiiq macnaha xadiidku sidaas weeyaan وعن أبي العباس waxaa laga wariyey سهل بن سacد الساacدي رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم nin baa yimid nebigu u yimid salawaaت الlah وسلام عليه faqاala wuxuu yidhi yا رasuul الله dulnii waxaad i tustaa عalى camل camal itusi إida camiltuhu haddii aan sameeyo أxabani الlaahu ilaahay uu i jeclaanayo وأxabani الnaasu dadkuna i jeclaanayaan nin aad u caqli badan buu ahaa nebigu yimid salawaat اllah wasalaamu calayh su-aashanuu weydiiyey isagoo dhahaya waxaad itustaa camal haddii aan sameeyo ilaahayna waa ijeclaanaya dadkuna waa ijeclaanayaan shay haddaan la imaado allana waa igu jeclaanaya dadna waa igu jeclaanayaan waa maxay rasuulkii allow faqaala nebiga calayh salaatu wasalaam jawaabtii buu siiyey oo wuxuu ku yidhi izhad fi اddunya yuxibuka allah adduunyada faraha ka qaad adduunyada dhaldhalaalkeedii quruxdeedii macaankeedii hanti doonadkeedii waxaasoo idil ha ku talax teginoo ha ku fogaanin ilaahay baa ku jeclaanaya ilahay xaggiisa u go' macnih adduunyadan oo laga yaabaa sheekhu inuu noo keenay xadiidkii nebiga calayh salaatu wasalaam man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaanama xiizat اddunya qofkii adduunyadiisa ka helo saddex shay waa maxay maalintaa wuxuu cuni lahaa amni iyo ammaan caafimaad saaka caafimaad baad ku bariday maalintaa waxaa cuntana waad haysataa ammaan iyo nabadgelyana waad ku sugantahay maxaa weeye xaaladaadu fakaannamaa xiizat iddunyaa bixadafiiriha adduunyadii hareerihiisoo dhan qofka gacanta laga saaray buu la mid yahay wax kaa maqan ma lah marka wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga zuhdiga waxa weeyaan adduunyada adoo kari karaya inaad isaga gaabsato waad kari kartaa awoodna waad u leedahay in aad heshid laakiin waad ka fogaatay ilaahay xaggiisii iyo wakhtigaaga badankiiba waxaad gelisay taacada ilaahay ishad fi dunya yuxibuka allah washad fii ma cinda annaas kana fogow fii ma cinda annaas dadka waxaa agtooda ahaaday ha weydiisanin yuxibuka annaas dadka waa ku jeclaanayaan maxay soomaalidu tidhi bugto badan iyo baryo badanba maxayd mahmaadi oon laysku naca maanta haddaad wax weydiisatid oo berri weydiisatid maalinta saddexaad waddada markaad soo maraysa waa lagaa leexanaya kulley haddana waxbuu i weydiisan doonaawi laakiin haddaadan weligaa wax weydiisanin waa lagu jecelyaha xadiiثu xasanu rawah bnu maajah wغayruhu basaniidin xasanin xadiidku waa xasan weeyaan bijamci طuruqihi marka la yidhaahdo وعn النucman bn bashيiri radي الlahu tacalى canهuma qaala wuxuu yidhi dakara cumar bn الkhaطaabi radي الlahu tacalى canh cumar bn khaaab baa wuxuu ka sheekeeyey ma asaaba الnaasu ama waxaa cumar bn khaaab looga sheekeeyey ma asaaba الnaas min الdunya isagii baa ka sheekaynaya ama waa looga sheekeeyey miday ahaataba ama isagaaba ka hadlaya dakara cumar bn khaaab baa ka sheekeeyey maa asaaba annaasu dadka waxa ay heleen fii zamanihi weeyaan cumar maxaa yeele futuuxaadka islaamkao dhan waxay dhaceen fii zamani cumar radi allahu tacaala canhu arda maxaa yeele wakhtigii nebiga dadku waa dhibaataysnaayeenoo baahi baa lagu sugnaa abubakarna laba san iyo dhowr bilood buuba hayo isna xuruuba ridduba ka bixi waayeyba markuu sidaa uga soo baxayna waa dhintay cumar baa qabtay cumar waa futuuxaadkii weeye xilliga xilliga ay futuuxaadka ilaahay u fura weeye islaamka marka xilligaasaa hanti badan islaamka soo gashay xoolihii faris iyo ruum oo dhan islaamka ay gacantooda soo galeen oo baytalmaal almuslimiin cumar sameeyey oo meeshaa lacag looga qoray muhaajiriin iyo ansaar oo lacag loo qoray xataa carruurta ay dhaleen muhaajiriin iyo ansaar heerkaasuu gaaray marka cumar baa marka wuxuu ka sheekaynayaa dadka waxa loo furay ee hanti ah fa qaala markaasuu wuxuu yidhi horena muxuu u ogaa dhibaatadii iyo baahidii ummadda soo asiibtay faqaala cumar wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam indhaha waxaan saareen rasuulka salawaatu اllah wasalaamu calayh yadilu اlyowma maalintii ahaanaya tilwa اlyowm ismaalintii haddana ku xigtay maa yajidu isagoonan helaynin min addaqli maa yamla'u wuxuu ka buuxiyo bihi daqliga isagaa batnah calooshiisa daqliga waxaa loola jeedaa waa timirta tanliidata weeyaan timirta tanliidata wey cumar bn khaaab marka wuxuu yidhi waxaa i soo martay inaan arko rasuulka calayhi salaatu wasalaam yadilu lyowma maalintaasoo dhan ayuu ahaanayey yaltawii isaga oo gaajaysan nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana maalin kale haddana maalin kale laga yaaba maa yajidu ma helayo min addaqli timirta teeda liidatay maa yamla'u bihi batnah timirta teeda liidata waxaan u malaynayaa sixaari in la yidhahdo soomaaliga wax garanaya malediin koley saasaan anigu ku maqlay hmm. marka wuxuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam timirta teeda liidata yuunan heli karaynin ama taasee xaarigaaba dhaho yuunan heli karaynin maa yemla'u wuxuu ka buuxiyo bihi timirta ayada ahi batnahu calooshiisa rawahu muslim macnuhu waa maxay haddii adduunye khayr leedahay nebigu saa ugama gaajaysnaadeen inana sidan uma dharagnayn weeyaan addaqla waxaa la yidhahdaa bifatxi daali daalka oo la kordhiga almuhmalati iyo walqaafi radii'u tamri timirta teeda liidata وعن cائiشhaة رضي الله تعالى عنها qاaلت waxay tihi توفya رasuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم tanaa ka daranay bal dhegeyso توفya waa la oofsaday rasuul الlahi صلى الله عليه وآله وسلم وma fii beyti caaisha waxay tihi aniga xaaskiisa ahna gurigayga muunan oolin min شhayءin waxba muunan oonin yakulu uu cuno duu kabadin qof beer u saaxiib ah ilaa shaطru shaciirin shaciir barkeed mooye oo fii rafin lii aniga ku sugnayd meel raf ahoo manaha meesha wax la geliyo wey halkaa iigu jirtay faakaltu minhu kii baan wax ka cunayey xataa طaala calaya ilaa zabanku iigu dheeraaday xadiidku laba qayb buu ka kooban yahay oo laba macno weeyaano qaybta koowaad waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkiisii markuu dhimanayay wax uu oga tagay male adduun ah iska dhaaf adduun kale eh xataa raashin ogama tegin shaciiradaa bes oga tegi oo meel eh, raashinka lagu shubta ayay ku jirtay shaciirada iyada ahna waa heeddii wey caaisha marka waxay tidhi fa akaltu minhu shaciiradii baan wax ka cunayey oo ka cunayey oo ka cunayey xataa taala calaya ilaa wakhti dheer uu ka soo wareegay oo ma bakaar bay ahayd maya bakaar ma ahayn xoogaa yaray ahayd laakiin haddana ilaahay baa u barakeeyey subxaana wa tacaala weelku umbaa la daraa weli waa sideedii waa la soo daraa waa sideedii maba dhammaataba caaisho marka waxay tihi ilaa wakhtigu dheeraaday maalin iyo laba iyo saddex iyo ma ahe bilo iyo sannadaa ka soo wareegay fakiltuhu fafaniya maxay samaysay marka war waxaan aan dhammaanayn horta muxuu ahaa isagii bay tiri horta waa beegayaaba waan beegay bay tiri intay tahay baan ogaaday fafaniya markiiba iigu dambaysa waaba dhammaadayba waagii dambe way ka shallayn jirtay waxay dhihi jirtay haddaanan beegi lahayn weligayba sidaasu ahaan lahaa <laughs> muttafaqu calayh qowluhu ay tiri sharu shaciirinna waxaa loola jeedaa ay shayun min shaciirin un ka mida shaciirtii wey kada fasarahu tirmidiyu wa can camr bn alxaariثi akhi juwayriya juwayriya bint alxaariثi umi اlmuminiin walaalkeed oo la oran jiray camr bn alxaariث isaguna saxaabi ahaa radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ma taraka rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alle muunan ka tegin oo kama dhimanin weeye rasuulka calayh salaatu wasalaam cinda mowtihi markuu dhimanayay diinaarun diinaaran walaa dirhama wlaa cabda wlaa amata wlaa shaya nebigu calayh salaat wasalaam dirham iyo diinaar midna kama tegin shilin kama tegin nebigu calayh salaat wasalaam walaa cabdan addoonna kama tegin nebigu walaa amatan gabar addoommad aana kama tegin walaa shay-an wax uu ka tego hanti aana ma jirto ilaa baklat albayda baqashiisii caddayd mooye allatii kaana yarkubuha taasoo nebigu uu raaci jiray wa silaaxahu iyo dagaalka qalabkii uu ku gelayey wa ardan iyo dhul jacalahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waqaf buu ka sii dhigo wuxuu u yeelay libni sabiil qofka musaafirka ah sadaqatan inay u noqoto dhul buu lahaa dhulkiina wuxuu ka dhigay waqaf rawaahu lbukhaariy macnaha maxay ina tusinaysaa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ka dhinto xoolaba inaysan jirin inagu haddaynu dhimanno imisa akownka inooga teginaa intiina adiga xisaabteeda kugu socotaa waxa ka faa'iidayna male cinda allahi jala wacala marka qof aan abaalna kaaga haynin adigiina xisaabtii ay kugu soconayso maad lafahaaga oga noolaatid aakhiradaadaad wax hormarsatid yaquul ibna aadam maali maali wahal min maalik xoolahaaguba maxay yihiin waxaad cuntay ood dhammaysay waxaad xiratay ood baabi'isay ama aw amdayta fatasadaqta aw fatasadaqtahu faqadamta intaad sadaqaysatay aad hormarsatay ilahay xaggii subxaana wa tacaala hantida runta ah waa waxaynu u hormarsana xaggiisa rawaahu اlbukhaariy wcan khabaab bn اlarati waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu waardaah khabaabna wuxuu ka mid yahay min almuhaajiriin waa raggii fii sabiili اllahi loo soo dhibi jiray isagiiyo bilaalba khabaab bn alarat baa marka wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi haajarnaa waanu hijiroonnay maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam annaga oo naltamisu raadinayna wajha allahi tacala ilahay wejigiisa raadinayna xoolo doon maanan ahayn sharaf doon maanan ahayn sumcad doon kale maanan ahayn ilaahay baanu raalli ahaanshihiisa raadinaynay subxaana wa tacaala wax kale maanan raadinaynin nabtaqi anagoo raadinayna wajha allahi tacaala fawaqaca ajruna cala allah ajarkeenna wuxuu dhacay ilaahay dushii subxaana wa tacaala u ahaaday fa minaa waxaa naga mida saxaabadii nebigae tirada badnaa man maata qof dhintay oo walam yakul aanan cunin min ajrihi ajarkiisii aanan ka cunin shay-an waxba aanan ka cunin maxaa naga mid ah qof intuu dhintay aanan ajarkiisii iyo xoolihiisii wuxuu lahaa ilahay agtii hawaab ah aan waxba ka cunin minhum waxaa ka mid ah muscab ibnu cumayr radi allahu tacaala canhu ardaa qutila waa la dilay yowma uxudin baa la dilay waa sanadkii ugu horeeyeyba oo dagaalkii ugu horeeyey nebiga uu galo salawaatu ullahi wasalaamu calayh kii beder xigay ahaa yowma uxudin baa la dilay wa taraka namiratan wuxuu ka tegey go fakunaa waa go'ana waa ku qabi ogow hadda fakunaa waxaanu ahayn idaa qataynaa biha go'a isagaa haddaanu ku dadno ra'sahu madaxiisa iyo qaybta kore badad rijlaahu lugihiisiibaa muuqanaya waidaa qatayna haddaanu ku dadno rijlaahu dhanka hoosena badaa rasa madaxiisaa muuqanaya faamaranaa marka nebiga loo sheegay calayh salaatu wasalaam maxaan samaynaa faamaranaa rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuuna amray an nuqaiya ra'sah madaxiisa inaannu daboolno wanajcala rijlayhi lugihiisana inaanu yeelno shaya min alidkhir cawska idkhirka la yiraahdo wax ka mida inaanu yeelno xag hoosena cawska ka saarsaara kashkaashkaa wa minaa waxaa naga mida man aynacat lahu amara annagii kaasi waa qoladii hore wey qoladeennan dambe ee hadda soo gaartay minaa waxaa naga mida man aynacad miday bislaatay lahu isagii amratahu mirihiisii ay bislaadeen fahuwa yahdiyuhaa waa goosanaya mirihiisii muttafaqun calayh annamira kisaaun maro weeyaan mulawanun midab leh oo min suufin laga sameeyey qowluhu ay nacad u yirina nadijad ay bislaatay oo goranaya o adrakad ay gaartay xilligii gorashada qowluhu u yirina yahdibuha waa bifatxi ya-yada oo la kordhigay iyo wadami daali oo la goday iyo wa kasriha luqataani weeyaan ay waxa weye yaqtacuha waa goosanaya oo yajniiha waa guranaya wa hadihi isticaaratun taasina waxaa loola jeedaa waa sarbeeb weeye lima fataxa allahu tacaala wuxuu ilaahay u furay oo calayhim dushooda oo min addunya ah watamakanuu fiiha islamarkaana ay heleen wa can sahl bni sacdin asaacidiyi radi allahu tacala canhu ardah qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi low kaanat اddunya tacdilu cinda allahi janaxa bacuuda low kaanat اdunya hadday adunyadani tacdilu ay tahay mid u dhiganta cind allahi ilaahay agti janaaxa bacuudatin kanaaco garabkeeda addunyadani hadday u dhiganta ilaahay agtii kanaaco garabkeeda kanaacada garabkeeda intee dhan yahay talow miisaan ahaan miisaan ma leeya horta ayib haddii la dhaho jurmi iyo qaro iyo eh, taabasho iyo ka waran isagana haba sheeginba iyadoo dhan baaban miisaan lahayn hadii la dhihi lahaa halla miisaamo marka kaneecadii garabkeedii haddii la dhaho xagga fudaydkana waa shay fudud oo dabayshu ay la tegaysama haddaad sidaa u afuuftaba baxaya haddii la dhaho miisaan iyo culaysna maba lahaba kaana wasni lagu talageli mahayo ilaahay agtii markaa hadday intaaba la dhan tahay qiimo un ay leedahay macnuhu waa maxay shay jira ilahay agtiiba hadday ka tahay subxaanah wa tacaala maa saqaa kaafiran gaal kamuna waraabiyeen minhaa adduunyada sharbata maain koob ama sharbadu waxa weye in la cabo hal mar afka la geliyo intaa ilahay kama siiyan adduunyadan hadday qiimo leedahay ilaahay kaafir galaas biya ama kabasho biya ilahay kama siiyan subxaana wa tacaala macnu waa maxay weyba ka liidataaba marka shayga garabka kaneecada ka liita haddii layskula dhego ka war hmm. haddii layskula dhego waa wax aad u liita weya waxay ku tusinaysaa dadka isku dhegahaye arrintaa isku haysta inay iyagu yihiin dad liita inay yihiin rawaahu atirmidiyu waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول waxaan mقلay rasuulka alla oo dhahaya ألا إنa الدuنيا ملcuunة war hooyaay adduunyadan tan ahi waa malcuuna wey ilahay xaggii waa laga lacnaday malcuunu ma fiiha waxa gudaheeda ah oo dhanna waa lacnadan yihiin adduunyadani waa lacnadan tahay gudaheeda waxa ah oo dhanna waa lacnadan yihiin ila dikra allahi tacaala ilaahay dikrigiisa marka laga reebay jala wacala wmaa waalaah iyo wuxuu hareereeyo wacaliman mid wax yaqaano oo ummadii baraya wa mutacaliman iyo mid baranaya intaa unbes ah haddaadan caalim ahayn haddaadan mutacallim ahayn dikriga ilaahay aadan mashquul ku ahayn lacnadaad dhinac ka gasha adiguna lacnadaasaad dhinac ka gashay rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثu xasan وcan cabdillahi bni mascuudi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi laa ttakhidu daycata fatargabu fi اdunya rawahu tirmidiy wqala xadiiثu xasan laa tttakhiduu ha yeelanina buu nebigu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh addayca daycada halkan waxaa loola jeedaa waa dhulkii weeyaan beerihii iyo wixii la halmaalay iyo oo markaa fatargabu aad jeclaataan fi dunyaa addunyadii macnaha waxaa loola jeedaa in wakhtigaagii badankiiba aad geliso beere hawl kama dhammaato hawli kama dhammaato qofka markuu gudo galana waa xilli uu falayo xilli uu waraabinayo xilli uu goynayo xilli uu geed qaadayo xilli uu carar rogayo xilli uu abuur u raadinayo weligeedba ma dhammaatoba waa ma dhammaato wey marka iska ilaaliyu leeya nabigu alayh salatu slam haddaad og tahay naftaada inaad ka adag tahay waa goonideed ayna kaa mashquulinayn sidii ninkii nabigu uu nooga sheekeynaya salawaatu ullah wasalaamu caleyh beer buu lahaa beertiisana waxa ka soo baxaba saddex buu u qaybin jiray waa inuu isaga cuno in uu beerta ku celiyo iyo inuu sii sadaqaystaba hadda kaasoo kale tahay iyo wax la mid ah addoommada ilaahayna aad ka noolaynayso waa markaa dhib maleh laakiin waa lagu diidan yahay in aad yeelatid oo markaasi ay noqoto mid aakhiradaadii kaa mashquulisa oo fatarqabu markaa aad jeclaataan fi اdunya rawahu tirmidiy waqala xadiiثu xasan وعn cabdالlahi bni cmr bn اlcaasi radi allahu tacala canهuma qaala wuxuu yidhi mara calayna rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nebiga allahna soo maray ree camr bni caas weeyaan ayuu soo maray ama cabdulaahi buu soo maray naf ahaantiisaana hagaajinaya cabdulaahi runtii wuxuu yidhi nebigaana soo maray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wanaxnu annagoo reer camar bni caas nuslixu hagaajinayna nucaaliju hagaajinayna xudnan lana derbi aanu lahayn ayaanu hagaajinaynay oonu dib u dhisaynay faqaala nebigu wuxuu yidhi maa haada muxuu yahay waxan aad samaynaysaan hawsha aa waa maxay cabdulaahiyo faqulnaa waxaanu ku nidhi qad wahiya rasuulka allow gurigu waa mudda la isticmaalay oo in dib loo dhiso u baahan yaha la hagaajiyo oo fanaxnu nuslixu annagana waa hagaajinaynaa faqaala marka wahyada waxaa loola jeeda xoogaa waa tabardareeyey dhis buu ahaa bawd buu ahaa waa yaro dabcay dhistii baa dabaacday xoogaa waa kala dhacay sidaasoo kale faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa ara almra ila acjala min dalik maa ara arki maayo almra geeridii weeyaan ilaa inay tahay mooye acjala mid ka soo degdeg badan min dalika kan intuu ka baaba'ayo gurigan aad dhisteen idinkaaba ka hor dhiman doona waana sidaa weye qof walba gurigu dhisa isagaa ka hor dhinta sideedaba rawaahu abu daauud baa wariyey wtirmidiyu biisnaadi اlbukhaariyi wamuslimi waqaala tirmidiy wuxuu yihi xadiiثu xasanu صaxiix wcan kacb bni ciyaadin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya ina likuli ummatin fitna ummad walba oo ilaahay subxaanah wa tacaala adduunkan uu keenay shay baa lagu imtixaanay shay baa lagu imtixaanay wa fitnatu ummatii ummaddayda waxa lagu imtixaanayana almaalu xoolo weeyaan xoolaa lagu imtixaanaya ama raadintii ha noqoto ama inta gacanta loo geliyo tasarufkeeda ha lagu dhowro in labada un weeyaan caalam alislaam mid xoola raadis adduunyada oo dhan dhinaca galbeed annaga kala u yimid <laughs> siduu u raadinayay iyo qof ilaahay intuu gacantiisa geliyo subxaanahu wa tacaala lagu imtixaanaya bal wuxuu sameeyo nin baan arkayey ree kuweyd ahoo dhintay oday ah qabrigiisa wuxuu lahaa lacagta uu lahaa iyo inta maraakiib uu lahaa iyo inta hanti uu lahaa laa tucaddu walaa tuxsa balaayiin bay kor u dhaaftay ilahay wuxuu siiyey subxaana wa tacaala keligiina ma ahe boqolaal sidaasaad arkaysaa waxaad la yaabtaad ku arkaysaa markaa meelaha tagto wa fitnatu ummatii ummadayda fitnadeeduna waxa weeyaan almaalu maalka weeyaan rawahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وعن أبي cمر ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi laysa لبن آdم xaq في siوى hذiه الkhiصاaل qofka بiنi aadamka xaq uma laha in uu sii doon doono raadiye adduunyadii hadduu haysto siwaa wax aanan ahayn fii hadihi اlkhiصاal tilmaamahan la sheegi doono in aad raadsid oo aad doontid khisaalkan ama xaaladahan laguu sheegayo waxba dhib ma laha laakiin ka badan inaad raadiso xaquma lihid oo waa maxay markaa laysa libni aadam ina aadan xaq uma laha laysa libni aadana ibni aadan uma aha xaqun xaq uma laha siwa hadihi alkhisaal khisladahan la sheegi doono iyo xaaladahan la sheegi doono waxaanan ahayn xaq uma laha waa maxay kow inuu raadiyo xaq u leeyahay beytun yaskunu guri uu dego waa inuu helo gurigaa hadduu helay inuu guryo kale sii raadiyo xaquma leh wa thawban yuwaari cawrata mare uu cawradiisa ku asturto ma haysataa haa khalaas wey wa jilfu lkhubzi iyo muufo gabalkeed oo waa maxay waxaad baahi isaga baabi'iso walmaau iyo biyo aad isaga dejisid intaa haddaad hayso adduunye waa kuu dhan tahay hanti hantibadsi way waxaad raadisid hanqaltaag weeye waxaad raadisid meel shishaad u hanqaltaaganaysaa war geeridii baaba ka sokaysee geerida ka fakar wey macnaheeda geerida raadi xadiidkan sanadkiisa waa la daciifiyey sheekh naasirdiin albani raxmat اllahi tacala aleyh fi silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa ayuu ku soo arooriyey وqاl التirmidiy wuxuu yihi samictu aba dawuudin sulayman bna salim اlbalkhiyi baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu nadr bnu shumayl baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya aljilfu waxaa loola jeedaa alkhubzu weeyaan laysa macahu idaamun muufo keliya weeyaan oo aan lahayn wax idaan ah kowsar aanan lahayn waqaala hayruhu waxay yidhaahdeen huwa khaliiط اlkhubzi waa muufada adag weeye qaala alharawiyu saaxibu اlhariibi weeyaan hariib xadiid buu lahaa ama hariibayn qur'aanka iyo xadiidka labadaba wاlmuraadu bihi huna halkan waxaa loola jeedaa wicaau اlkhubzi jilfiga waxaa la yidhaahdaa weelka lagu rido muufada taasaa loola jeedaa wallahu aclam hmm. oo ah kaljawaaliqi iyo walkhurji magacyadaasay leeyihiin wallaahu aclam uu yiri macnaha weelasha muufada lagu rida ee gaarka u ah kaasaa loola jeedaa وعن cabdاللahi بن شhkيr waxaa laga wariyey bkasri shiini shiinka oo lahoos dhigay iyo wlkhاء الmucjamati kha dhibic leh shikhiir baa la yihahda waa saxaabi radي الlahu tacalى canه وأrضاه أnahu qaala wuxuu yidhi أtaytu النabiya slى الlah عlيه وآlih وsلم nebiga allaan u imi salawaaت الlah وسلaaم عlيه yowma maalin weeye wahuwa yaqra' isagoo akhrinaya alhaakum الtakaaثur suuraddaasuu akhrinayay faqaala wuxuu yidhi nebigu yaquul ibna aadamu maali maali ibna aadamku wuxuu leeyahay xoolahaygii xoolahaygii wahal laka ya bna aadam war ina aadanow miyay kuu tahay min maalika miyaad leedahay min maalika xoolahaaga ilaa maa akalta waxaad cuntay oo fa afnayta aad dhammaystay aw labasta ama aad xiratay oo fa ablayta marka aad baabi'isay aw tasadaqta ama aad sadaqaysatay oo faamdayta aad hormarsatay rawaahu muslimun marka xoolahaagu waa intaa wey waxa aad leedahay ee dhabta waa wax adiga kugu baxa waxa aad ka tagto ee hanti ah adiga ma lihid waa dhaxal ummad kalaa leh ummad kalaad quudinaysaa marka xoolahaaga runta waa waxaad ka noolaatay ood cuntay cuno iyo cabid jirkaaga galay hadhowna aad xagga dambe kaa baxay ama intaad xiratay korkaaga ku baaba'ay ama aad aakhira u hormarsatay ilaahay hortii subxaana wa tacaala ilaahay hortii aad u hormarsatay jala wacala marka wax kale xoolahaaga kuma lihid saddexdan baad ku leedahay waxa kaloo dhan xoolahaaga ma aha toban guri haddaad ka dhimato hal guri adiga kuma lihid caruurtaadu waxay isku qabsanayaan anaa xaqoleh anaa xaqoleh intuu sakaraadka aabba anaa haye ama hooye anaa haye adigu maadan haynin aniga xoogaa halla ii badiya kuwa isku haysta ma aragteen weligiin in badan waad arkaysaa bini aadankii marka wa can cabdillaahi marka waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu wa ardaah ibn muafal weeye radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi lilnabiyi sala allahu alayh waalih wasalam yaa rasuul allah wallahi inii la uxibuk nin baa nebiga ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu alayh wallaahi dhaar buu ku bilaabay iyo alla dhaar ilaahay uu ku dhaaranayo inii la uxibukana waa ku daray anigu waa ku jeclahay rasuulkii allow ilaahay baan ku dhaartay qaala nebigo wuxuu yidhi wallaahi inii la uxibuka ninkii baa dhahaya wallaahi inii la uxibuka alaa maraatin saddex mar buu ku celceliya wallaahi inii la uxibuk wallaahi inii la uxibuk wallaahi inii la uxibuk saddex mar uu ku celcelinayo faqaala nebigo wuxuu yidhi in kunta tuxibunii hadday dhabkaa tahay ood aniga i jeceshahay faacida lilfaqri tijfaafa faina alfaqra asracu ila man yuxibunii min asayli ila muntahaah nabigu sidaasuu ku yidhi salawaat اllah wasalaamu alayh xadiidka wain kaana fii sanadihi dacf uu ku sugan yahay sheekh naasir waa daciifinaya raxmat اllahi tacaala calayh laakiin macnihiisu waxa weeyaan haddaad aniga i jeceshahay jacaylka maxaa ka dhalanaya sideedaba aliqtidaa baa ka dhalanaya qofka la jecel yahay waa qof luqadda casriga marka lagu hadlo waa row model soo ma waa lagu daydaa idan haddaad nebiga jeceshahay see loogu dayeenayaa nebiga muxuu yidhi buurta uxud oo dahab haddaan leeyahay waa farraqi laha saddex maalmood gudaheedan ku dhammayn lahaa buurta uxudna wax la dhammayn kara maha saddex maalmood xitaa lagu dhammayn karo waxa cagafcagaf adduunka yaalla haddii la qaado waa wax aad iyo aad u weynan badan runtii dowladda sacuudiga hadday isugu tagta saddex maalmood waxay ku dhammayn karta maaha laakiin nebigu wuxuu leeyahay sida daran aan u bixinayo saddex maalmood ilmayma dhaafteenba har iyo habeenba war adna aado war adna aado qof walba oon arkaan siin lahaa idan haddaad nebiga jeceshahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh deeqsi noqo sida nebiga oo kale salawaat ullahi wasalaamu caleyh maxaa ka dhalanaya marka nebigu wuxuu yidhi eh, markuu saddex mar ku celceliyey in kunta tuxibbunii haddii ay dhabkaa tahay oo aad i jeceshahay aniga oo ay dhab kaa tahay fa acidda u diyaargarow lilfaqri faqrigii u diyaargarow tijfaafan tijfaafka waxaa loola jeedaa waa labiski macnaha inuu kuu noqdo calaamad qofka labiska waa wax lagu garto waa shicaar wey waa midab lagu yaqaano wey qofka idan inaad faqrigii labisatid u diyaargarow faina alfaqra maxaa yeelay faqrigu ama saboolnimadu asracu way u degdeg badan tahay ilaa man qof yuxibunii aniga i jecel min asayli daadkii xaggee ilaa muntahaa meesha godka ah meel kore hadduu daad ka imanayo xag godna uu u socdo xaggii hoose buurta dhaladeed markay biyaha ka soo dureeraan maxaa dhacaya durdurka noocaasoo kala ah allaale waxay arkaan waa qaadayaan xagga hoosena degdeg bay ku gaarayaan sidaasoo kale weeyaan buu leeyay nabigu calayh salaatu wasalaam rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan laakiin waanu sheegnay xadiidka inuu daciif yahay atijfaafu waxaa loola jeedaa bikasri taai ta'da oo la hoos dhiga almuhanaati laba dhibicleh e, fowqa kor ku leh wa iskaani aljiimi jiimka oo la reebo iyo wlfaai mukararati fa soo noqnoqonaysa wa huwa shayun weeyaan yalbasuhu alfaras dharka loo xira weeye faraska oo macnahana waxa weeyaan waa liyaqiya bihi اlada inuu dhibka ka ilaaliyo waqad yalbasuhu اlinsaanu insaankana waa labistaa marra qaarkood oo macnu waa maxay dharkan la labisanayo weeyaan inaad faqriga labisatid u diyaargarow macnihi wa can kacb bni maliki waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi ma'dibaani jaa'icaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala اlmaali wاlsharafi lidiinih nebigu alayh salaatu wasalaam tusaalu ina siinayaa tilmaantu iyo tusaaluhu waxa weeyaan haddii ari halkan uu joogo daaqayo ariga uu ku soo dhaco wax waardiyaana ma leh laba waxaa yimid dhurwaa ama waraabe waxaad tiraahdidba gaajaysan oo aanan muddo waxba cunin gaajo la socon la maxay ku samaynayaan ariga maxaa dhacaya ma neef intay dilaan bay iska cunayaan mise kan qabo oo kan qabo oo kan qabo marba midbay bay eh, eh, kan baa u dhacaya xoogaabay dhaawac ka dhigayaan waa baxayaan ku kalu ku dhacaya ku kalu ku dhacaya arigaasoo dhan dhulkay wada dhigayaan inan waardiye ka celiyana male meesha nebigu marka calayhi salaatu wasalaam tilmaanta iyo tusaalaha wuxuu naga siinayaa adduunyadan aanu ku noolnahay laba dhurwaa baa jira qofka biniaadanka ah, diintiisii iyo aakhiradiisii sidaasoo kale u fasaadinaya dhurwaagaa gaajaysan ee arigaa cidlada ah lagu sii daayey oo kale ah diintaadii iyo adduunkaagii aakhiradaadii waxoo dhan kaa fasaadinaya oo waa maxay dhegaysa haddaba imaam eh, ibnu rajab alxambali raxmat ullahi tacala caleyh xadiidkan hadda aynu dul marayno risaalo dhan buu ku sharaxay maxaa yeele waa xadiid cadiim ah weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma'dibaani laba dhurwa oo jaa'icaani gaajaysan ursila la diray lagu sii daayay fii khanamin ari aan wax waardiye a ah lahayn biafsada laha waxaa kaga fasaad badan oo kaga dhibaataiyo waxyeelayn badan min xirsi اlmar'i qofka dhowritaankiisa cala almaali wاsharaf maalka iyo sharaftiisa siduu u dhowrayo lidiinihi diintiisa dhaawacay gaarsiinayaan hantidii iyo adduunkii iyo sharaftii siduu u raadinayo qofka dhaawaca ay gaarsiinayaan diintaada waxaa way ka dhibaato badan tahay dhurwaagan labada ah ee gaajaysan ee lagu sii daayay ariga aan waardiyaha lahayn tusaalaha ma idiin dhacay ma la fahme macnaha labadan siday wax u fasahaadinayaan waxaa kaga dhib badan diinta marka la yidhaahdo sharaftan iyo hantidan sida loo raadinayo way kaga fasahaad badan tahay rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan cabdالlahi bni mascuudi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi naama rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam calى xasiir dhegaysa hadda xadiidkana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin wuxuu ku seexday calaa xasiirin derin buu ku seexday derintii waa la yaqaana soo maa waa tan cawda laga falkiyo taasuu nebiga ku seexday salawaatu اllah wasalaamu aleyh geed timirta calintiisa faqaama nebigu waa kacay hadduu kacay waqad ahara raad bay ku reebtay fii janbihi dhinaciisii darin aan waxba saarnayn markaad ku seexato dhinacaaga cabaarna aad ku jifto maxay noqonaya maxaa ka soo baxaya garabkaagii iyo dhinacaagii iyo kulli iyadii baa ku sawirmaysa soo ma marka sawirkii baa ka soo muuqday nebiga calayh salaatu wasalaam faqulnaa markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah law ittakhadnaa laka wiط'a rasuulka allah haddaanu kuu samayna ka waran raadkii ay ku samaysay bay aad uga calaalxumaadeen xadii kalena wuxuu ahaa cumar bn khaaab radialahu tacaala canhu ardaa yaa maalin kale sidaasoo kale arkay wuu iska ilmeeye cumar markaasuu wuxu rasuulka all adiga rasuulka ahna sidan weeye meeshaad ku jiiftid faris iyo ruumna sariirahaad aragtay bay ku jiifaan nebigu wuxuu yidhi alayh salat slaam maa walidunya ani adduun maxaan isu nahay sideedaba waxaan la mid ahay qof musaafir ah oo geed intuu ku yara nasanayo hadhowna markuu kaco safarkiisii sii dhammaystiranaya adduunyadu waa intaas wey geed baad ku yara nasanaysaa geeridaad ka sugaysaa khalaas waa ka dhaqaaqaysaa waa transitka aynu tilmaamayna un khalaas intaa un weeyaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markay arkeen waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulkii allow hee low ittakhadnaa laka haddaan adiga kuu samayna ka waran wiaan firaash iyo gogol iyo haddaanu kuu samayno faqaala nebigu wuxuu yidhi maa lii walidunya aniya adduun maxaa naga dhexeeya maa ana anigu ma ahi fi dunya adduunyadani ila ka raakibin qof musaafir ah oo istadalla harsanaya taxta shajaratin geed hoosti waxaan la mid ahay qof musaafir ah oo harsanaya geed hoostii uma raaxa dabadeedna wakhtigiisii markii la gaaray xoogaa qoraxda intay kuleelkeeda ka baaba'aysay sugaya nasasho yar ay u ahayd nasashadiidii markay u dhammaatay oo qoraxdii ay ka qabowdayna raaxa iska baxay oo boqoolay wa ka tegey adduunyadeenna sidaasoo kale wey xooga ku nasanaysaa kadibna waad ka dhaqaaqaysaa oo weligaaba haddii ilaahay sagaashan sano iyo boqol sannoba ku gaarsiiye shalay unbay kuu taagan adiga maalintaad caqliyaysatay waa shalay shalaydii shalay ahaydna waa shalay waxaa la yidhahda imaam nuux nabiyullaahi nuux baa la weydiiyey ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala falabitha he hamsiina alfa sana wala tisciina alfa sana maxay ahayd no nabiyullaahi nuux falabitha fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caama kun sano oo konton la waa intee sagaal boqol iyo konton afartan sano nebinimada ka horreysa ku dar sagaal boqol iyo sagaashan weye marka sidaa la leeyahy wixii nebi markii ummaddii la halaagayna wuu sii noolaa intay dhan tahay ilaahay baa yaqaana marka kun iyo ziyaado sano ayuu noolaa ka warran baa layidhi adduunyadii wuxuu la yidhi waxay la mid tahay albaabkaas oo aan ka soo galo albaabkaana aan ka baxay maxay dhan tahay qofka hadduu albaabka intuu ka soo galo socdo albaabka kalena ka baxo wakhti intee la eg weeyaan adduunyada waa sidaa wey shalayna waad soo gashay berrina waad ka baxaysaa haddii lagu weydiiyeyna waa umi shalay wey saacad walbaba sidaas weeyaan rawaahu tirmidiy wqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan abi hurayrata waxaa laga werinaya radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi yadkhulu اlfuqaraءu اljannata waa kana fadlu lfaqrigii lasoo sheegay baabka yadkhulu اlfuqaraa'u dadka saboolka ah way gelayaan aljannata qabla alaghniyaa'i dadka hantida haysta hortood bay gelayaan maalin iyo laba miya ka horeynayaan maya bihamsimi'ati caamin shan boqol oo sano ayay ka horeynayaan jannadii oo iyagiina aawe xisaab bay u taagan yihiin weli dadkii akhniyada ahaa xoolaha lahaa xisaab bay u taagan yihiin shan boqoloo sano kuwanoo jannada ku raaxaystay yay ka daba imanayaan iyagu marka yaa ku horeeyey jannada waxaa ku horeynaya fuqarada hmm, fuqarada ku haynaynaya yadkhulu lfuqaraau fuqaradu waa gelayaan aljannata qabla alaghniyaa'i dadka tanaadka ee hodanka ah hortood bay gelayaan bihamsimi'ati caamin shan boqol oo sano rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun saxiixun wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey wacimraan bni xusaynin iyo cimraan bn xusein labaduba radi allahu tacaala canhum can nabiyi sal اllah alay slam waxay ka wariyeen qaala nebigu inuu yidhi alactu fi ljannati jannadaan fiiriyey habeenkii la dheelmiyey iyo marar kaleba ilaahay uu tusiyey jannada subxaanahu wa tacaala nebigiisa salawaatu ullah wasalaamu calayh ama ru'yoba uu ku arkay nebiga salawaatu ullah wasalaamu calayh jannadii ayaan arkay oo fara'aytu waxaan arkay akara ahliha dadka ugu badan ee galay jannadii alfuqaraa'u inay yihiin waطalactu fi nnaar naartii baan eegay iyadana fara'aytu waxaan arkay akara ahliha waxa ugu badan ee naarta galayna annisaau haweenkii muttafaqu calayhi min riwaayati bni cabaas وrawaahu الbukhaariyu أيضا min xadiiثi cimraan bni xusayni وعan أsاmaة bna زaydi waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canهuma can الnabiyi slى الlah عalyh وalih وsلم qaala wuxuu yidhi qumtu calى baabi اljannati waxaan istaagay albaabkii jannada fakaana camatu man dakhlaha waxa ugu badan ee jannada galay wuxuu ahaa en arkay almasaakiin وasxaabu اljidi dadkii hantida lahaa maxbuusuuna waa la xabisay iyagu hayra xaggee lagu xabisay xisaabtii bay u taagan yihiin iyagu xisaabtii halkaasaa lagu kala horaya hayra ana asxaaba annaar laakiin dadkii asxaabta naarta ahaa dadkii asxaabta gelayay qad umira bihim waxaa iyaga la amray ila naari inay galaan wixiina ahlu naar ahaa war naartiinna gala maxaa soo haray ahluljanna soo maha ahluljanna ha laydin xisaabiyo oo faqiiro maxaa lagaa xisaabin adiga mabahayaba ordbax jannada iska gal marka aawe dadkii hantida lahaa xisaab u soo istaaga idinku marka min ayna iktasabta wa fii ma anfaqta xagee ka keentay xagee ku bixisay shilinkan xagee kaa soo galay xagee ku bixisay xagee kaa soo galay xagee ku bixisay waa su'aal wey ilahay baana ku weydiinaya wa asxaabu اljiddina waxaa loola jeedaa alxadu wاlghina hodantinimadiiyo tanaadka weeyaan waqad sabaqa bayaanu hada اlxadiiثi waa noo soo hormaray fii fadli الضacafati halkaasuu inoogu soo hormaray وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canhu can الnabiyi slى اllah عalيh walih waslm qaala wuxuu yidhi asdaqu kalimaةi qaalaha shaacirun kelimad iyo eray uu ku hadlo qof shaacir yiraahdaba kelimadii ugu run badnayd waxay ahayd kelimatu labiid ninkii la ohan jiray labiid gabaygiisii ee uu gebiyey wakhtigii jaahiliyadii weeyaan alaa kullu shayin maa khala allaha bailu uu yidhi alaa kullu shayin shay walba hooyaay maa khala allaha ilaahay ka soo haray baailun weeyaan wax walbo ilaahay ka soo haray waa kii dhammaada muttafaqun calayh macnuu waa maxay hanti kasta ood leedahay ama adoo jooga adduunkiibay kaa dhammaanaysaa ama adaa ka dhimanaya labadaa mid un weeyaan marka waxaad ka dhimanayso ama adiga kaa dhimanaya faa'iide ay leeyihiin male wey muttafaqu calayh wallahu subxaana wa tacaala aclam ayaam lbiid eh, biri waa khamiis soo maha